التاسع والأربعون بعد المئة وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري Hadis 149 Ebu Cüheyfe vehb ibni abdullah allah ondan razı olsun şöyle demiştir peygamber sallallahu aleyhi vsellem selman ile ebudderda'yı kardeş yapmıştı bu sebeple bir gün ziyaret ettiğinde hanımını eski elbiseler içerisinde gördü ve ona bu halin nedir diye sorunca kadın kardeşin ebuderda dünya malına ve zevklerine önem vermez dedi sonra ebuderda gidip selman için yemek hazırladı ve buyurun yiyin ben oruçluyum dedi selman da sen yemedikçe ben de yemem deyince ebuderda da oturup yemek yedi gece olunca ebuderda ibadet için hazırlandı selman ona uyu dedi ebu derda da uyudu bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu selman ona yine uyu dedi gecenin sonu olunca selman ebu derda'ya işte şimdi kalk dedi ve her ikisi de birden kalkıp namaz kıldılar ve selman ebu derda'ya şöyle dedi senin üzerinde rabbinin hakkı vardır nefsinin hakkı vardır ailenin hakkı vardır hak sahiplerinin hepsinin hakkı var sonra ebuderda peygamber sallallahu aleyhi vselleme gelip olup bitenleri anlattı peygamber sallallahu aleyhi vsellem de selman doğru söylemiş buyurdu الخمسون بعد المئة وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر ونم وقم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت وما كان صيام داود قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس واقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشرين قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك فشددت فشدد علي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وإن لولدك عليك حقا وفي رواية لا صام من صام الأبد ثلاثة وفي رواية أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشة ولم يفتش لنا كنف منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه روايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما Hadis 150 Ebu Muhammed Abdullah İbni Amr İbni As Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi vselleme benim şöyle dediğim haber verilmiş allah'a yemin ederim ki yaşadığım sürece gündüzleri muhakkak oruç tutup geceleri de ibadet ve taatte uyanık geçireceğim bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi vsellem bunları söyleyen sen misin diye sordu ben de kendisine anam babam sana feda olsun ya rasulallah evet o sözü ben söylemiştim dedim buyurdular ki sen buna güç yetiremezsin hem oruç tut hem de iftar et hem uyu hem de ibadet et her ay üç gün oruç tut çünkü her iyiliğe on misli ecir ve sevap vardır bu ise tam seneyi oruçla geçirmek gibidir bunun üzerine ben bunun daha fazlasını yapmaya gücüm yeter dedim peygamber sallallahu aleyhi vsellem de o halde bir gün oruç tut iki gün tutma buyurdu ben ama ben bundan daha fazlasına da güç yetirebilirim dedim peygamber sallallahu aleyhi vsellem de o halde bir gün oruç tut bir gün tutma bu davud aleyhisselam'ın orucudur bu oruç tutmanın en güzel şeklidir buyurdular ama ben bundan daha fazlasına da güç yetirebilirim dedim peygamber sallallahu aleyhi vsellem de bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in tavsiye ettiği her aydan üç gün orucu kabul etmem bana ehlimden ve malımdan daha sevgili olacaktı ama iş işten geçti diğer bir rivayette ise senin gündüzleri oruç tuttuğunu geceleri ibadetle geçirdiğini bana haber verdiler öyle mi dedi evet ey allah'ın rasulü dedim bunun üzerine bunu yapma bazen oruçlu bazen oruçsuz ol gece hem uyu hem de ibadet için kalk şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır gözlerinin hakkı vardır hanımının hakkı vardır ziyaretçilerin hakkı vardır şüphesiz her aydan üç gün oruç tutman sana kâfidir çünkü senin için her iyiliğin on misli karşılığı vardır bu da bütün zamanını oruçla geçirmek gibidir abdullah der ki ben işi zorlaştırdım zorluğa uğradım sonra ben ey allah'ın rasulü ben kendimde güç ve kuvvet buluyorum dedim buyurdular ki o halde allah'ın nebisi davud'un orucunu tut daha fazlasını yapma davud'un orucu nasıldır diye sordum ömrün yarısını oruçla geçirmektir buyurdu abdullah ibni amr der ki yaşlandıkça keşke peygamber sallallahu aleyhi vsellem'in ruhsatını kabul etmiş olsaydım bir başka rivayet şöyledir senin bütün günleri oruçlu geçirdiğinden ve her gece kur'an okuduğundan habersiz olduğumu mu sanıyorsun bunun üzerine ben elbette haberin vardır fakat ben böyle yapmakla sadece iyilik ve hayır umuyorum dedim peygamber sallallahu aleyhi vsellem de allah'ın nebisi davud'un orucunu tut çünkü o insanların en çok ibadet edeniydi ayda bir seferde kur'an'ı baştan sona oku buyurdu ben ise ya rasulallah bundan daha fazlasını yapmaya gücüm yeter dedim peygamberimiz sallallahu aleyhi vsellem o halde yirmi günde kur'an'ı bitiriver dedi ben ise ya rasulallah bundan daha fazlasını yapabilirim dedim o da öyleyse on günde bitiriver buyurdu ben tekrar bundan daha fazlasına gücüm yeter deyince şu halde haftada bir sefer baştan sona oku ve bunun üzerine de arttırma buyurdu ben işi zorlaştırdım zorluğa uğradım peygamber sallallahu aleyhi vsellem bana ne bilirsin belki çok yaşarsın buyurmuştu peygamber sallallahu aleyhi vsellem'in dediği gibi uzun yaşadım abdullah ibni amr der ki yaşlandıkça peygamber sallallahu aleyhi vsellem'in ruhsatını kabul etmiş olsaydım demeye başladım bir rivayette şöyledir senin çocuklarının da senin üzerinde hakkı vardır Bir başka rivayette de şöyledir. Bütün zamanını oruçla geçirenin orucu yoktur. Bu sözünü üç sefer tekrarladı. Daha değişik bir rivayette ise Allah'a en sevimli olan oruç Davud aleyhisselam'ın orucudur. Allah'a en sevimli namaz da davud aleyhisselam'ın namazıdır davud peygamber gecenin yarısına kadar uyur sonra üçte birini ibadetle geçirir ve sonra altıda birinde tekrar uyurdu bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı düşmanla karşılaştığında da yılıp kaçmazdı başka bir rivayette şu şekildedir abdullah şöyle demiştir babam beni soyca üstün bir kadınla evlendirdi ara sıra geldiğinde gelinine nasılsın der ve kocasının halinden sorarmış o da dermiş ki o ne iyi erkektir geldiğim günden beri yatağıma ayak basmadı eteğimi kaldırıp bakmadı durum bu şekilde uzayınca babam durumu peygamber sallallahu aleyhi vselleme arz etti o da onu benimle görüştür demiş nihayet rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'le karşılaşınca bana nasıl oruç tutuyorsun dedi ben de her gün dedim nasıl kur'an'ı baştan sona okuyorsun deyince her gece dedi rasulullah yukarıdaki ikazlarına benzer şekilde beni ikaz etti abdullah yaşlandığı zamanlarda haftada bir devrettiği kur'an'ın yedide bir bölümünü gündüz ailelerinden birini okuyordu gece namazda ona kolaylık olsun yorgunluğunu gidermek istediği zaman tuttuğu oruca ara verir ve bu günleri sayardı. Sonra da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözü yerine getirmemeyi hoş görmediğinden o günler sayısınca oruç tutardı. الواحد والخمسون بعد المئة وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات رواه مسلم Hadis 151 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Ebu Rib'i Hanzala İbni Rebi el-Üseyyidi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Günün birinde Ebu Bekir Allah ondan razı olsun benimle karşılaştı ve nasılsın ey hanzala diye sordu ben de hanzala münafık oldu dedim ebubekir subhanallah sen ne diyorsun dedi ben de cevaben dedim ki bizler rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in yanında bulunuyoruz bize cennetten cehennemden bahsediyor sanki gözlerimizle görüyormuşuz gibi oluyoruz peygamber sallallahu aleyhi vsellem'in huzurundan ayrılıp hanımımızın çoluk çocuğumuzun ve işlerimizin başına dönünce bu öğüdün çoğunu unutuyoruz ebubekir allah ondan razı olsun dedi ki allah'a yemin ederim ki biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız ben ve ebubekir birlikte yola düştük rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in huzuruna girdik ve ya rasulallah hanzala münafık oldu dedim rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de bu ne demektir buyurdu ben ya rasulallah sizin yanınızda bulunuyoruz bize cennet ve cehennemden bahsediyorsun sanki onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz senin yanından çıkıp da hanımımızın çoluk çocuğumuzun yanına ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim bunun üzerine rasulullah sallallahu aleyhi vsellem nefsimi elinde tutan allah'a yemin ederim ki şayet siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip allah'ı zikir üzerinde olabilseydiniz yataklarınız içinde ve yollarda melekler sizinle musafaha ederlerdi fakat ey hanzala bir saatinizi ibadet ve taate bir saatinizi de başka işlere ayırınız buyurdu ve bu sözü üç defa tekrarladı. الثاني والخمسون بعد المئة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستضل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري hadis yüzelliki abdullah ibni abbas allah onlardan razı olsun şöyle demiştir peygamber sallallahu aleyhi vsellem insanlara hutbe irad ederken ayakta duran bir adam gördü ve o'nun kim olduğunu sordu sahabiler o ebu israil'dir güneşte durmayı oturmamayı gölgelenmemeyi konuşmamayı ve devamlı oruç tutmayı nezretmiştir bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi vsellem ona söyleyin konuşsun gölgelensin otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu